jaahada fiihi dee maaragtay dagaalkii gaalada lala gelayana waa dadaal diintii loo gelayo saas awgeed ayaa jihaad looyo wa kana alamru bihi fi cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wala alihi waslama bacda alhijrati farda kifaayatin faridda la ysfarayo jihaadku waqtigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu ahaa hijrada kadib faridda la ysfarayo hijrada kadib wuxuu ahaa farda kifaayatin farda kifaayatin khabarkii waad ka dhigi kartaa kaanada xaalna waad ka dhigi kartaa o bacda yani farida jihaadka la ysfarayay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay dhacday hijrada kadib oo markii nebigu uu madiine u hijrooday kadib baa jihaadka la ysfaray laakiin intii ka horreysay ma la joogay jihaad ma jirin ee muslimiinta sabra oo adkaysta baa la lahaayoo dhibka ay gaaladu idinku hayaan u adkaysta amridaasina markaa xaal ay yahay jihaadku mid fardu kifaayo ahoo aan muslimiinta guud ahaan waajib ku wada ahayn la doonaya qeyb ka midii inay markaa ay la timaado jihaadkii oo ay markaa intii kale ka kaafiso wa amaa bacdahu marka wa kaana alamru bihi farida la ysfaraya fii cahdi rasuuli اllahi sal slama jihaadka la ysfaraya waqtigii nebigu bacda alhijrati hijrada dabadeed la ysfarayaa farda kifaayatin buu ahaa amaa qabla alhijra mabuu jirinba wa amaa bacdahu nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii dabadi falilkufaari xaalaan gaaladii laba xaaladood mid ahaan bay ku sugan yihiin axaduhumaa xaalka koobaad an yakuunuu bibilaadihim inay dhulkooda iska joogaan oo aynu inagu markaa duullimaad qaadayno xaaladdaa iyada ah faljihaadu fardu kifaayatin jihaadkiiyo la dagaalanka gaalada lala dagaalamaya sidii unbuu fardu kifaaye u yahay cala lmuslimiina muslimiinta ayuu fardu kifaaye ku yahay waa waajib qayb kamid inay jihaadkii la timaado fii kulli sanatin sanad walba hal mar in duulimaad la qaado oo jihaadkii lala yimaada ayaa waajiba waa markii awooddeedii la leeyahay nabadgel nabadna aan lala saxeexan gaaladii ama haddii heshiis nabadeed lala saxeexo de xaaladaa iyada ah heshiiskii waa la fulinayaa dagaalkii markaa ma jiro markii aan dagaa aan heshiis jirin oo aan heshiis lala saxeexanin in sanadkiiba hal mar duulimaad la qaado oo maamulka muslimiintu uu duulimaad qaado ayaa waajib noqonaysa fa facalahu markuu jihaadkii la yimaado man fiihim kifaayatun cid ku filani saqata alxaraju dembigu wuxuu ka dhacayaa can ilbaaqiina intii kalena haddii qeyb ka mid ah ay la timaado oay ku filan tahay intii kale ma dembaabayaan wathaani xaaladda labaad an yadkhula alkufaaru waa inay gaaladu qabsadaan ama ay galaan baldatan min bilaadi lmuslimiin dhul dhulkii muslimka ka mid ah aw yanziluu ama ay kusoo degaan qariiban weerar iyo duulimaad faljihaadu xiinaydin xaaladaa iyada ah jihaadku fardu caynin fardu cayn buu ku yahay calayhim dadkaa lasoo duldegay fardu cayn buu ku yahay qof kasta oo iyaga ka mida jihaadkii waajib buu ku noqonaya inay gaalada iska dhiciyaan dhulkoodana ka celiyaan ayaa waajib noqonaya iyagii haddaanay ku filaynna cidda ku soo xigta ayuu iyagana farducayn ku noqonaya haddaanay intaasi ku filayn ilaa inta wuxuu yihi fayalzamu waxaa waajib ku noqonaya ahla daalika albaladi dadkii waddanka meeshaas lasoo weeraray deganaa addafcu lilkufaari gaaladii inay riixaan ooy ka celiyaan dhulka bimaa yumkinu minhum wixii kolba ka suuragal ah inay kaga celiyaan baa ku waajiba sidii ay ula dagaalami karayaan ay isaga celin karayaan inay gaaladii isaga celiyaan ayaa waajib ku yahay haddii iyagu aanay ku filaynna kuwa ku soo xige u soo dhow iyagana farducaynkii uu fuulay intaasi haddaanay ku filayn haddana inta kusii xigto ilaa inta la helayo cid ku filaata wa sharaa'iu wujuubi ljihaadi shuruudaha daba jihaadku uu waajib ku noqdo sabcu khisaalin waa toddoba arrimood axaduha arriga koowaad alislaam islaamnimadii qof aan muslin ahayn jihaadkii kuma waajib aha oo falaa jihaada calaa kaafiri gaalkii nagu dhex noolaa ee ammaankaiyo magangelyada aynu siinay ama aynu ka qaadaynay jihaad isaga waajib kuma aha oo ilow ilow nala soo jihaad oo gaalada maaragtay waxa weeyaan jihaadkooda noo raac laguma qasbayo haddii markaa loo baahdo waa la kiraysan karaa isaga in la kiraysto iyay noqonaysaa laakiin isaga jihaadku waajib kuma aha wahaani shardiga labaad albuluuq qofku inuu qaangaar yahay falaa jihaada calaa sabiyin qof aan qaangaar ahayn jihaad laguma le wahaaliu shardiga saddexaad alcaqlu inuu garaadkiisi iyo miyirkiisii qabo falaa jihaada calaa majnuunin qof waalan jihaad ku waajibi maayo waraabicu shardiga afraad alxuriyatu xornimo falaa jihaada calaa raqiiqin qofkii addoonka ahaa jihaad laguma le kii addoonka ahaa jihaad laguma leh walow amarahu sayidu xataa haddii ninkii lahaa sayidkiisa ahaa uu yidhahdo soo jihaad jihaadku kuma waajibayo oo sayidku wuxuu xaq u leeyahay addoonka inuu dee manaaficsado isaguyo uu ku adeegto laakiin inuu u diro dagaal iyo wax la mid ah xaq uma laha walaa mubacadin addoonkii barbarka ahaana isaguna waa saas oo kale barxorka ahaa walaa mudaberin addoonkii mudaberka ahaa isna addoomihii unbuu ka mid yahay waa saas kale walaa mukaatabin kii mukaatabka ah caqdiga kitaabada sayidkiisa uu galay waa saas addoomihii o dhan isku wada qaado qofkii addoonnimi ay ku sugnayd oo dhan jihaadkii waajibkumaah waalkhaamisu ka shanaad shardiga shanaad addukuuriyatu labnimo inuu qofkani qof lab yahay falaa jihaada calaa mra'ati gabadhii qofkii dumar ahay jihaad laguma leh wa khunha mushkilin qofkii labeebka ahaa ee arrinkiisu aanu caddayn ma labbaa mise waa dhidid isagana jihaad laguma laha oo raggii ayuunbu jihaadku waajib ku yahay wasaadisu shardiga lixaad asixatu caafimaad qabkii falaa jihaada jihaad laguma leh calaa mariidin kii xanuunsanaya bimaradin xanuun ku bukay yamnacuhu can qitaalin dagaalkii u diidaya wa rukuubin inuu gaadiidkii la fuulayo fuulo u diidaya ilaa bimashaqatin shadiida inuu markaa rafaad iyo dhib daran iyo kadeed daran ay ku noqoto mooyaane aan fuuli karayn hadduu fuulana ay kadeed ku ahayd kaa isaga jihaad laguma leh ka xumaa mubiqatin sida qofkii ay haysay xumad joogta ah u kala go' lahayn xumaddu waa noocyo duwan kala kala duwan marka xumaddii xidhiidhka ahay qofka ay hayso dee jihaad laguma laha wasaabicu shardiga toddobaad alطaaqatu cala alqitaali inuu qofku awood u leeyahay jihaadkii dagaalkii falaa jihaada jihaad laguma leh calaa aqطaci yadin qof gacan ahoo gacan go-an maalan ahaan ama kii lugaha go dee jihaad lagu yeelan maayo adi nin dagaalkii markaa awoodaya oo haddii carar loo baahdo orday oo waxa weeyi gaadiidkii markii loo baahdo in laga dega ka degay markii loo baahdo in la fuulana fuuli karaya ma aha walaa calaa man qofna jihaadku waajibkuma aha cadima waayey uhbata alqitaali qalabkii dagaalka ka silaaxin sida hubkii wa markuubin gaadiidkii wa nafaqati sahaydi hadaanu intaa helaynin isagana jihaadkii waajib ku waajibi maayo waman usira qofkii lasoo qafaasho min alkufaar markaa hadda uu ka baxay jihaadku muxuu ku waajibaa iyo goormu waajibaa wuxuu gelayaa hadda axkaamtii gaaladii markii aynu la dagaalana axkaamtii markaa loo baahan waman usira min alkufaari gaaladii lasoo qafaashay fa calaa darbayni laba qaybood bay kala yihiin darbun qolo laa takhyiira fiihi lilimaami imaamka ama dowladdu ma kala maaragtay khiyaar uma laha oo say doonaan kama yeelayaan bal yakuunu wuxuu noqonayaa wafii bacdi nusakhi bedela yakuunu yasiiru nusakda qaarna yasiiru baa ku qoran wuxuu noqonaya in wey waa isku macnown raqiiqan addoon ayay qeybtaasi noqonaysaa binafsi sabi ay lakhdi soo qabashada lasoo qabtay lasoo qafaalay isla sidaada loo soo qafaalayba addoommay isu bedelayaan qoladaasi waa iyo kuwaasi wahum sibyaanu waa caruurtii iyo wanisaau dumarkii caruurtii yaryaray iyo dumarkii ay sibyaanulkufaari gaalada caruurtoodii iyo wa nisaauhum iyo dumarkoodii wayulxaqu bimaa dukira waxaa la raacinayaa alkhanaasa kuwii markaa labeebka ahaa walmajaaniin iyo kuwii waalla waxaasoo dhan markii lasoo qabto addoommahay isu bedelayaan sababtay addoommaha isugu bedelayaan waxa weeye iyagii dee lama laynayo in la laayaa waa in la laayo lama ogola waxaana laga yaabaa in dadkoodii la laayay intii ay dayacmi lahaayeen muslimiinta inay markaa soo kaxeeyaan iyaa waajib ku ah oo aanay dee dayacin haddaba markii lasoo qabto dee qofkii dadkii muslimiinta laftoodii de waxay wax ka dheefaan bay doonayaan qofkii kolka la yidhahdo qofkan adigaa ka mas-uulada qofkii wax ka dheefo u baahan yahay sooma in markaa iyagiina ay addoonsadaan ayaa markaa loo ogolaado waxaanay ahayd de nidaam waagaa jiray oo wixii la kala qafaasho waa la addoonsan wax iska caadi oo dabiiciya bay ahayd haddii gaalada lagula heshiiyo iminka hadaan dagaalamo anala idinma addoonsana idinkuna hana addoonsanina shareecadu may diidin laakiin nidaamka lagu shaqayn jiray wuxuu ahaa qolo waliba wixii ay qabsato dee iyada ayaa markaa say doonto ka yeeshay wixii ay markaa addoonsanaysa iyo wixii kale haddaba islaamku dadkan in la dilo wuu mamnuucay maadaama uu mamnuucay in la dilo dadkiina daryeel bay u baahan karaanoo waxaaba laga yaabaa in ummaddoodii la laayoo la gumaaday oo dagaalkii ay ku le waxay markaa noqonaysaa in iyagiina loo daneeyo oo nafaqadoodii iyo biilkoodii ay waajibo qolyahan gaalada hadda waxay islaamka ku ceebeeyaan addoonnimo ayuu jideeyu sheeg horta addoonnimadu wax jiray ahayd oo lagu wada dhaqmo qofkan la addoonsanayo laftiisana danbay u ahay oo qofkii in la yidhahdo miyaanu ku dilaa mise de waxa weeyaan waanu ku addoonsannaa de waanu kuiska kay addoonsadu ohanaya waa arrinta labaade addoonka islaamka uu qiray waa uu ogolaaday waa addoon xuquuq leh addoon bilaa xuquuqa maaha kuwa maanta islaamka ku ceebeynaya arrintani dad bay addoonsadeen oy xuquuq tireen oon wax xuquuqa lahayn halkan laakiin addoomaha muslimiintu qiray ee islaamka uu qiray waa addoon xuquuq leh oo sayidkiisa lagala xisaabtamayo oo biilkiisi iyo nafaqadiisi waynagii soo marnay sida ay u waajibayaan marka dee qofkan mas la saaray maadaama qofkan waxa wey cid ka mas-uul u baahan yahay isagii inay markaa dee wax loogu bedelay noqotayo markaa la adoonsado iyagu caruur islaam iyo dumar toona ma kala saarayaana de kuwa madfaca uu kusii wada daynay wa kharaja bilkufaari gaaladii waxaa ku baxay nisaau lmuslimiin buu yidhi dumarkii muslimiinta ila wuxuuna soo yidhi sibyaanu lkufaari wa nisaa'uhum dadkan la adoonsanaya waa caruurtii gaalada iyo dumarkoodii maxaa marka meesha ku baxay caruurtii muslimiinta ama caruurtii ama dumarkii muslimiinta marka haddi carruurtii muslimiintu waaba muslimiin oo lama addoonsan karo dumarkii muslimiintu ay qabeen haday doonaan gaalaba ha noqdaane iyagana dee waxa way nin muslimi maadaama uu qabo isagii baa markaa loo daynayaayo laga qaadan maayo lianna alasra laa yutasawaru fi lmuslimiina qafaalashadii muslimiinta dhexdeeda suuragal maaha muslimiinta inay wax kala qafaashaan dee suuragal maaha o axkaamtii markaa gaalada lagu socodsiiyo xataa haddii in lala qolo muslimiinta kamid a ah ay sharci noqoto inagii xalay soo maraynay bukaadi mankii fallaagoobay waa lala dagaalamaya lakiin markii lala dagaalamo wixii laga qabtaa haniimo ma noqonayo dumarkoodiina waa dumarkoodii waa xor waa muslimiin weeyaan sidoo kale dumarkii ay muslimiintu qabeen ee gaaladu gaalada ahaa ama yahuudiyaddii ama kiristaankii qofka muslimkii uu qabay ee safkii gaalada iyadoo ku jirta lasoo qabtay iyadiina de waa ninkan xaaskiisii haddii aanu de isagu iska furin waa loo daynayaayoo laga addoonsan maayo wa darbun kuwaas markaa waa qeybtaasoo waa qoladaa in la dila aan la ogolayn markii markaa la qabto addoommay noqonayaan wa darbun qolo qeyb kalena laa yariqu binafsi sabi soo qabashada keliya addoommo kuma noqonayaan wa hum kuwani waxa weeyaan alkufaaru alasliyuun gaaladii dhaladka ahaa alrijaalu ee ragga ahaa albaaliquuna qaangaadhka ahaa alaxraaru ee xorta ahaa alcaaqiluuna ee aan gaaladii gaalnimada u dhashay murtadkii isaga xukunkiisu iman doonaa dee isagu xukunkalu leey xalin waynu soo marno laakiin gaaladii gaalnimada u dhashay ee qaangaadhka ah ragga ahaa ee miyirkooda imaankooda qabe addoommahana aan ahayn waa raggii dagaalamayey markaa kuwaas raggii noocaa ahaa iyaga xukunkoodu muxuu noqonayaa waa kanoo wal mukhayarun fiihim kuwani soo qabashada addoomma kuma noqonayaana laakiin imaamkii ciidanka watay ama maaragtay dee mas-uulkii ciidanku ciddii markaa ka mas-uulkahayd ciidankaasi mukhayarun fiihim kuwan waa la kala dooransiinaya isaga ayaa kala dooranaya siduu ka yeelayo bayna arbacati ashyaa afar arrimood buu kala dooranaya axaduha arrinka koowaad alqatlu waa inuu laayo bidarbi raqabati sida loo dilayaana maaha in markaa la silcinayo oo ama la hafinayo ama la gubayo ama la googoynayo maaha ee bidarbi raqabati in qoorta laga gooyo laa bitaxriiqin in la gubo maya wa tagriiqin ama biyo lagu hafiyo maalan tusaale ahaan kale yacni si silcisa loo dili maaye in markaa kurka uun laga gooyo wuu ku xukumi karaa wahaanii arrinka labaad alistirqaaqu addoonsi wa xukmuhum bacda alistirqaaqi markii la addoonsado kadib xukunkoodu wuxuu noqon ka baqiyati amwaali lhaniima dee xoolihii isu bedelayaano maal bay isu bedelayaan marka xoolihii kale la haniimaystay iyuubaa lagu dhex daraya waa la qaybsanaya sidii qoladaa hore addoommaha noqdayba haniimada loogu daray wthaaliu arrinka saddexaad ee u furan imaamku almanu calayhim inuu markaa ku galladaysto bitakhliyati sabiilihi inuu iska sii daayo waraabicu arrinka afraad alfidyatu inuu yidhaahdo isfurta imaa bilmaali ama maal iyo adduun isku furta aw birijaali ama rag annagana laga markaa qafaashay isku furta oo maxaabiis aan idin weydaarsano ama aan maal idin dhaafsanno iyadana wuu odhan karaya afartaasuu kala dooranaya inuu laayo inuu addoommo ka dhigo inuu iska sii daayo iyo inuu yidhaahdo isfurta oo madax la weydiiyo afartaa oo madax furashadiina ay laba qaybood noqonayso iyaa imaamku uu kala dooranaya siduu u kala dooranayaa markaa dee waa sida kolba maslaxadda iyo danta uu u arka weeyaan aw birijaali ama rag in lagu furto eyil asraa waa dadkii markaa maxaabiista ahba lagu furanaya ee min almuslimiina muslimiinta ah way bannaan tahay wa maalu fidaa'ihi markii haddaba ay isfurtaan lacagta madax furashada ahee laga qaaday ka baqiyati amwaali alghaniima waxaa lagu darayaa xoolihii haniimada oo ciidankaa loo qaybinaya wayajuusu waxa bannaan an yufaadaa mushrikun waaxidun gaal keliya in lagu furto bimuslimin maxbuus kaloo muslina aw akar ama wax ka badanba hal gaal toban muslimiin aynu kusoo furanna way bannaan tahay ama boqol muslim sida iminka yahuudda iyo falastiiniyiinta ka dhex dhacda laba yahuudi markay qabtaan dee waa kuwa maaragtay dad badan bay yidhahdeen la soo daaye ee aad intaad soo dageysaan anaguna labadan sii dayn mayno way bannaan tahay inay markaa hal gaal iyo hal muslim laisku bedelo ama hal gaal iyo toban muslim iyo wax ka badan laisku bedela way banaan tahay wa mushrikuuna bimuslimin cagsiguna wuu banaan yahi gaalo fara badan in hal muslim lagu bedesho toban gaal in la ihahdo waxa weeyaan muslimkii hebele maxbuuska naga hayseen noogu bedela iyaduna way banaanta yafcalu اlimaamu min dalik afartaa imaamku wuxuu ka samaynayaa maa fiihi اlmaslaxatu lilmuslimiin muslimiinta sida u danta ah afartii qodob buu eegayaayo maanta maxay dantu ku jirta habuu odhanaya ka waktigaa markaa dantu ay ku jirto ayuu qaadanaya fain khafiya calayhi laxadu haddii arrintu ay ka murugto oo ay ka qarsoonaato sidii danta ahayd sidii dheefta badnayd ee maslaxadda badnayd haddii ay u caddaan weydo xabasahu u xidhaya xataa yadhara lahu laxadu ilaa inta ay markaa wax u kala caddaanayaanoo ay markaa dhinacle xoog badanayso waa la haynaya fayafcalahu ay markaa wax u caddaadaan ayuu sidii markaa yeelay wa kharaja biqowlinaa saabiqan hadalkii aynu markii hore nidhi alaliyuuna alkufaaru lasliyuuna markaynu qeybtan dambe ka hadlaynay waa gaalada gaalnimada u dhashay markaynu dhahayn waxaa baxaya alkufaaru hayrlasliyiina gaaladii aan gaalnimada u dhalan kalmurtadiina de waa nimankii ridoobay oo kale wey fa yuaalibuhum limaamu biاlislaam kii murtadkaa marka lasoo qabto isaga afartan lama kala dooransiinayo imaamkee isaga ama islaam unbaa lo odhan ama waa lagu dilayaa de fain imtanacu hadday islaamnimadii diidaan qatalahu murtadiinta wuu dilayaayo waa inagii xalay soo marnay waman aslama kii islaama oo min alkufaari gaaladan lasoo qafaashay kamid gaaladan markaa lasoo qabanaya kamid ah ma gaaladan dagaalka ku jirta qabla alcasri intaan gacanta lagu dhigin aan la qabanin haddii gaalkii islaamo ay asrilimaami lahu imaamkii inta aanu dowladdii intaanay qabanin ama askartii inta ciidankii muslimiintu intaanay soo qafaalanin ka islaama axraza maalahu wuxuu badbaadsanayaayuu haysanayaa oo badbaadaya xoolihiisa wa iyo naftiisa oo dhiiggiisa wa sigaara awlaadihi iyo yaryar maxay ka badbaadayaan can isabyi in la addoonsado la qafaasho hadduu ninkii safka gaalada ku soo jiray ay nala dagaalamayay uu ashahaato uu islaamo naftiisii way badbaadi maalkiisiina wuu badbaaday caruurtiisii yaryaraydna way u badbaaday oo caruurta yaryarina dee muslimiin bay noqonayaan oo isaga raacayaan kol hadduu islaamo caruurtii aan qaangaarka ahayn isaga ayuunbay soo raaco u yihiinoo hadduu islaamo iyaguna muslim bay sidaa ku noqonayaan marka de muslimiina lama adoonsan karo isagiina waaba kan islaamo lama adoonsan karo xoolihiisiina xoolo muslim bay noqonayaano waa xoolihii aan gacanta lagaga dhigin intaanu islaami haddii iyadoo aynu waxyaalo fara badan ka qabsannay uu markaa kadib soo islaamo dee tani iyadu tagtay baynu leenahay tani iyadu tagtay wixii aad markaa aada islaamtay gacanta ku haysay ama aanaan annagu qabsanin ayaa kuu badbaadaya baa la leeyay waman aslama min alkufaari qabla alasri ee asri limaami lahu axraza maalahu xirsigu yani waa wuxuu ilaashaday weeyaanu uu markaa badbaadsaday xoolihiisii wadamahu dhiiggiisii naftiisii ashhadu an laa ilaha illa allah ihahdo ashhadu anna min rasuul اllah markaad ku dhufaystiri waxa weeyaan inaad tidhaahdid wuu isku qarinayaayo markaa inu isku uu isku bixinayaa una islaamnimo kama aha laguma ogola kol hadduu ashaahatay gacantaad ka laabanaysa wasikaara awlaadi carruurtiisi yaryaraydna cani sabyi iyagana in la addoonsado la qafaasho yuu ka badbaadinaya wa xukima waxaa la xukumayaa biislaamihim carruurtan inay muslimiin yihiin lahu iyagoo isaga uun soo raaca oo isaga markaa xukunkiisa qaadanaya bikhilaafi lbaaligiina min awlaadihi waxay kaga duwan yihiin carruurta yaryari kuwii qaangaarhka ahaa ee carruurtiisa ahaa dee nimankaasi iyagu waa niman madax bannaan weeyaan inankaagu maalintuu qaangaaro uu kaa madax bannaan yahay marka kuwii qaangaadhkaha caruurtiisii ubadkiisiiba ha noqdaane haddaana iyaguna soo islaamin iyagu aabbahood baa muslime muslimiin kuma noqonayaan aabbahood baa dhiiggiisii eh, dhowrsoomay iyaguna kuma dhiiggooda kuma dhowrsoomayo iyagu waa niman madax banaane waa inay iyaguna soo si gaara ah usoo islaamaan waa kanoo falaa yacsimuhum iyaga dhiiggooda ma dhowrayo oo naftooda ma xarimayo islaamu abihim aabbahoodo muslim noqday kuma badbaadayaan waislaamuljaddi awowgu hadduu islaamo yacsimu aydan sidoo kale wuxuu isaguna badbaadinayaa alwalad asagiira ilmihii yaraayo awowga u ahaa hadduu oday islaamo caruurtii uu awowga u ahaa muslimiin bay isu bedelayaan xataa kuwii dhalay ha joogaanoo gaalo ah inankiisu inankii uu dhalay oo carur ubadaa jooga inankiisiioo qaangaadhina wuu jooga inankiisani waa gaal isagu laakiin awowgii maadaama uu muslimay faraciisii aan qaangaadhka ahayn toos isaga u raacayaanoo muslimiin bay sidaa ku noqonayaan axkaamtii muslimkay qaadanaya wa islaamulkaafiri gaalka islaamnimadiisu laa yacsimu ka markaa bixin mayso ka badbaadin mayso zawjatahu can istirqaaqihaa xaaskiisii in la adoonsado ka badbaadin mayso walow kaanat xaamilan hadday doonto mid markaa uur laba ha noqotee tii uu qabay ninkani gaal buu ahaa hadduu soo islaamo tii uu qabay baa ciidanka ku jirta iyada markaa waxa weye sidaa ku badbaadi mayso oo dee guurkani guur islaamnimada ka horreeyey ayuu ahaa markaa kuma badbaadayso xataa walow kaanad xaamila hataa hadday uur leedahay uur baabay u leedahay ilmaha caloosheeda ku jira waa muslim oo aabbihii buu raacaya laakiin iyadu dee waxa weeye saa muslimad kuma noqonayso kumana badbaadayso waa la addoonsan karaa fa in isturiqad haddaba haddii la addoonsado inqaaca nikaaxuhu firxaal guurkii isla markaasuu jabaya uu buraya kolkii addoon laga dhigo ayuu guurkii ka dhaxeeyey uu burayaayo dee gabadh markaa la yeeshay iyay isu bedelaysa wa lisabiy ilmihii yaraa waxaa loo xukumaa bilislaami inuu muslim yahay cinda wujuudi alaaati asbaabin saddex arimood mid ahaan haddii la helo ayuu ilmaha yari muslim noqon karaa in qaangaarhka ahayn ee gaaladu ay dhashay ee markiisu hore gaalka ahaa markii saddex mid kamidii uu aynu helno ayaynu muslim ku xukumayna axaduha arrinka koobaad an yuslima axadu abaweyhi labadiisii waalid mid ka mid soo islaamo fa yuxkamu waxaa la xukumi biislaamihi ilmihii yaraan inuu muslim yahay tabacan lahuma yani labada koodii islaamay isagoo markaa isaguna raacay hadday hooyadu muslimto caruurtii ay dhashay way islaamayaan muslim bay noqonayaan ee qaangaadhka ahayn aabbihii hadduu muslimo caruurtii aan qaangaadhka ahayn waa saasoo kale laakiin kuwii qaangaadhay dama raacaya wa amaa man balaga majnuunan qofkii qaangaadhay isagoo ama qaangaaday isagoo garaad leh uma junna kadibna waashay faka sabi ilmi yaraab la midib kolkuu qofkii soo muslimo caruurtiisii yaryalaa muslim bay noqonayaan caruurtiisii qaangaarhka ahaa haddii kuwa waalani ay ku jiraan kuwa waalani haddii ay waalida ku qaangaadheen waa caruuroo kale un oo saasay muslim ku noqonayaan hadday iyagoo caqlila qaangaadhoonay dib ka waasheen iyaga khilaaf iyo muran baa ku jira markuu odaygii islaamo miyaa la raacinaya laakiin sida la rajaxaya sheekuna uu maray waa in iyaguna ay carruurtii u la mid yihiinoo markii odaygii islaamo ay sidaa iyaguna muslimiin ku noqonayan ama islaantii hooyadii ay islaamto inay iyaguna sidaa muslimiin ku noqonayaan taasi waa sababta koobaad wey wasababu thaani sababta labaad ee qofka aan qaangaarhka aynu muslim ku noqon karaa madkuurun fii qowli waxaa lagu sheegay hadalka sheekhu uu yidhi aw yasbiyahu muslimun inuu soo qafaasho muslim xaala kowni sabiy iyadoo muslimku eh, eh, ilmahan yari uu yahay munfaridan mid ka keli ah can abawey labadiisii waali ilmihii yara haddii dagaalkii gaaladii muslimiinta udhexee lagu soo qabto inagi nidhi saasuu addoon ku noqonaya haddii waalidkiisii la soo qabtay way inoo iman doontaa sheeka shaarixaa sheegi doonee dee diintaa waalidkiisa unbu isaguna haystaabay noqonaysa lakiin haddii aan waalidkiisii lasoo qabana keligii lasoo qabtay ilmahan yar qofkan soo qafaashay un baynu eegeyna soo qafaaye soo qabtay haddii uu yahay muslim isagunbuu la diin noqonaya waayo waalidkiisii waa kuwan kala haray markaa aan isku meelba joogin hadda kala tegey ilmihiina waa la adoonsaday waalidkiina uu baxsaday ama waaba la dilayba kan markaa soo qafaashay soo qabsaday ayuunbuu la diin noqonaya hadduu muslim yahay isaguna saasuu muslim uu ku noqonaya fain subiya sabiyu ilmahan yar haddii lala soo qafaashay maca axadi abaweyhi labadiisii waalid mid ka mida falaa yatbacu raaci maayo asabiyu ilmaha yari asaabiya lahu kan soo qafaashay raaci maayo e wuxuu raacaya dee waalidkii sidaa ciidanka ku jiro maaratay haniimada ku dhex jira waalidkiisaasuu la diin ahaanay wa macnaa kownihi maca axadi abaweyhi markaynu leenahay labadiisii waalid mid lamid a hadduu mid kamid a hadduu la joogo la an yakuunaa fii jeyshin waaxidin inay isku ciidan ku jireen wa haniimatin waaxida haniimo qurana ay soo wada galeen oo ciidankii ay kusoo wada jireen deetana lasoo wada qabtay oo hal dagaal labadoodii baa lagu soo qabtay laakiin haddii ilmaha yarna dagaal hore lagu soo qabtay mar dambo dagaal kale la galay haddana waalidkiisii lasoo qabtay dee markaa isku isku xukun ma noqonayaan inanka yarna haddii dagaal hore lagu soo qabsaday dagaalkaa hore isagu raacayaayo kii qabsaday unbuu la xukun noqonaya dee halkaasuu muslim ku noqonaya haduu muslim aha laa ana maalikahumaa yakuunu waaxidan uma jeedno in qof qurih wada yeeshay labadoodii ciidan qura inay ku wada jiraan iyo qaniimo qura inagu filan haddii la doono markaa ilmihii yaraana dee qof maaragtay waxa weeyaan sahmigiisii iyo saamigiisii ha ku dhaco waalidkiisiina mid kale saamigiisa ha ku dhaco hala kala yeesho laba qofba ha kala yeeshaana kol haddii hal haniim iyo hal ciidan lagu soo maarata ku wada jireen oo dagaal qura lagu soo wada qabtay waa xaggii diinta ilmihii yaraa aabbihii ama hooyadii ayuunbuu raacaya walow sabaahu dimiyun ilmahan yar ee gaalka ahaa hadduu soo qafaashay dimi dimigu waa gaalkii inagoo inagu dhex noolaa ee jizyada aynu ka qaadayni oo innaga in dagaalkii waa loo kaxaysan karaayoo dee mushahar baa loo qoraya ama maaratay eh, saasaa loo samaynaya marka markii waddaba ina raacay ayuu isagiiba soo qabtay gaaladii iyo carruur waalidkiina ma soo raacin marka maxay xukunkoodu noqonaya waxamalow ilmihii yaraa wuxuu usoo qaaday ilaa daari lislaam dhulkii muslimka ayuu keenay muslim miyuu ilmihii yaraa noqonayaa maya lam yuxkam biislaamihi ilmahan yari inuu muslim yahay la xukumi maayo fil asaxi sida asaxa ah ee xoogga badan muran baa ku jire maxaa yeelay dee ilmahan yar waalidkiisiina waa gaalo kan soo kaxaysta ee soo qafaashayna waa gaal markaa wuxuu muslim ku noqdaa meeshaa ma yaalo bal huwa calaa diini saabiilahu ilmahan yar wuxuu la diin yahay uun ciddan soo qafaalatay hadduu yahuudi yahay yahuudigaasu noqonay hadduu kristaan yahana kristaan buu noqonay wasababu haaliu sababkii saddexaad madkuuran waxaa lagu sheegay fii qowlihi hadalka sheekhu uu yidhi aw yuujada ama in la helo isabiyu ilmihii yaraa laqiitan isagoo ilmo markaa la tuuray ah fii daari lislaam dhulkii muslimka ilmo yaroo dee la tuuray baynu helnay dhulkaa muslimka magaalooyinka hadda muslimku degan yihiin ayaa waxaa laga helay ilmo yaroo la tuuray ilmaha maxaynu xukumaynaa un inuu muslim yahay kolka maarata meeshii lagu xanaanaynayo la geeyo ilmahan yar waxaa loola dhaqmayaa inuu ilmo muslima yahay saasaana markaa lagu dhaqo wain kaana fiihaa haday doonaan markaa magaaladaasi haba ku noolaadaan ahlu dimatin gaaladii jizyada bixinaysay ama maganta ku joogtay haba ku noolaadaane mar haddii meeshu meel islaam tahay muslimkaaswaa loo xukumaya fa inahu yakuunu musliman ilmahaasi muslim buu noqonaya wakadaa taa waxaa kuula mida low wujida haddii ilmahan laga helo fii daari kufaarin dhul gaalo wa fiihaa muslimun laakiin muslim uu ku dhex nool yahay qof muslim meel uu ku nool yahay dhul gaalaba ha noqotee ilmihii yaraaya laga helo innagu aynu helno dee waxaynu u inuu yahay muslim ayaynu uxukumaynaa maadaama meeshan muslim ku nool yahay oo dee ilmaha yar sida u fiican baa loo samaynaya inuu muslim noqdo ilmahan yari iyo inuu gaal noqdo waxaa u wanaagsan inuu muslim noqdo markaa muslimnimadii baa loo xukumaya faslu fii axkaami salabi wa qasmi اlghaniim fasalkana wuxuu ka warramayaa salabka waynu arki doonaa wuxuu yahay waa wixii laga furtay gaalkii la dilay wa qasmi اlghaniimati iyo haniimadii gaalada laga qabsaday qaybinteedii waman qatala qatiilan qofkii dila qof gaal ah ucطiya waxaa la siinayaa salabahu salabkiisi wixii uu ka furtay bifatxi laami laamka waa la fatxinaya bishari kowni اlqaatili salabka goormaa la siinaya waxaa shardiga in kan wax dilayaa uu yahay musliman muslim dakaran lab cafwan eh, dakaran kaana aw unha ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqdo xuran aw cabdan ama xor ha noqdo ama addoon ha noqdo sharaahu اlimaamu low aw la ama markaa imaamkii ama markaa ninkii ciidanka watay ha yidhaahdo qofkii qof dilaa wixii uu ka furta isagaa leh ama yaanu odhanin sharcigaa siiyey haddii jananka ciidanka wataa uu yidhaahdo iyo haddii aanu ninkii nin gaalo dila jihaadka dhexdiisii ninkii nin gaalo dilo oo shuruudaha aynu soo sheegi doonana ka soo baxaa ninkaasi wixii uu watay isagaa ka furanaya kala baxaya lama odhanayo mujaahidiinta ha loo qaybiyo dee qaniimada ha lagu daree xaggan kusoo dar lama odhanayo isagaa toos ugala baxaya wasalbu salabka aynu sheegayno waxa weeye hiyaabulqatiili ninkan la dilay horta dharkii u xidhnaa alatii calayh dharka uu xidhay walkhuf kabihii iyo khufkii u xidhnaa waraanu iyo raankii raanku waa maxay wa huwa khufun waa waa khuf oo kale laakiin bilaa qadamin aan cagtii hoose lahayn waa markaa kufka khufku de wuxuu ahaa kab dheeroo harag ka samaysa oo ilaa kubka qarinaysa markaa marka ay tahay un qeyb intan kubka un qarinaysa ah oo aan cagta hoose lahayn ayaa raan la yidhaahda raan baa la yidhahda wahuwa kufun bilaa qadamin wuxuu waa kuf aan lahayn cagtii hoose oo yulbasu lisaaqi kubka uun loo xidho faqad keliya waayo wa aalaatulxarbi waxaa kale oo salabkii uu noqonayaa qalabkii dagaalkee ninkani uu watay qorigiisii iyo wixii uu watay baaskooladiisii iyo waxaas waalmarkuubu aladii qaatala calayhi gaadiidkii uu watay ku dagaalamaya faraskiisii ama hashiisii u watay ee uu ku dagaalamayay iyaduna salabkaasii gelaysa aw amsakahu aladii qaatala caleyh uu ku dagaalamay buu yidhi aw amsakahu bicinaani ama uu hogaanka watay yaanu kuma dagaalamin tii uu watay ee markaa hogaanka haystay khasab maaha inu hogaanka isagu uu watay unbaa shardiga wasarju koorihii faraskiisi walijaamu xakamihii wa miqwadu daabati daabada iyo maaragtay gaadiidkan uu wato hogaankii markaa uu ku waday uu ku hogaaminayo wasiwaaru siwaarkii saacaddii iyo wixii uu xidhnaa ama shuuligii halkan maaragta lagu xidhanayo watawqu siliskii ama wixii uu markaa qoorta ku xidhnaa walmintaqatu suunkii hadduu doono dahaba ha noqdo wahiy alatii yushadu biha alwasatu minaqadu waa waxaan dhexda lagu xidho wlkhaatamu khaatumkii fargalkii wاnafaqatu alatii macahu sahaydii uu watay waljaniibatu alatii tuqaadu macahu iyo janiibadii janiibadu waxa weye jambigii baa laga keena waa dhinacii waa daabadii labaadee ninkani uu tiisa ku dhasinayay ee la garab waday allatii tuqaadu macahu ee lala hogaaminaye lala waday hadduu laba daabadood ninkani laba gaadiid ama laba faras ama laba awr uu watay oo isku nasinayey kii markaa waxa weeyaan la garab waday janiibaa la yidhahdaa ee uu ku nasinaya kani kii janiibadiina wuu kaxaysanaya waxaasoo dhan loogu tegi maayo laakiin shuruud baa ku xidhan ila haddaynu s haddaynu kii nin dilayba wixii ha qaato haniimaba meeshii jiri maysa soo maha inta badan waxaan la urursanaya waa wixii raggii la laayay unba maarata wax laga soo ururinayaa iyo wixii gaaladu ka yaaceen marka nin kastoo nin dilayba yaan loogu tegin haddii la yidhaahdo dee wax la haniimaystaaba markaa meeshii iman mayse waxuu yihi wa inamaa yastaxiqu lqaatilu ninkan wax dilay wuxuu yeelanaya salab alkaafiri gaalka salabkiisa iyo waxaan uu ka baxay idaa gara binafsihi ninkan wax dilay markuu naftiisa halis geliyey xaalal xarbi markii dagaalka lagu jiray fii qatlihi ninkan si uu u dilo markuu halis galay markaasuubuu arrintan yeelanaya oo halistaas de waxa weeyaan maalan nin ummadda gumaaday oo imtixaan ahaa ayuu intuu markaa waxa weeyi u gabaday ama uu meel u galay ayuu markaa kaga jaray ama gaaladiioo markaa loo maalo la-yahay ayuu ku dhex dhacay taasuu wax badan ka laayay isagiina badbaado markay saasi dhacdo oo ninkii uu markaa halis naftiisa geliyo markaasuu xaqa yeelanaya bixayu yakfi ilaa iyo oo uu inaga kaafinayo birukuubi haada algharari khatartaa uu isgeliyey buu inagaga kaafinayaa shara daalika alkaafiri ninkaa gaalka ah dhibkiisi markuu inaga kaafiyo ee khatartaa uu galay ay inaga kaafiso ayuu yeelanaya marka kaafintaasi maxaa meesha ka soo baxay inuu inaga kaafiyo dhibkiisii unbaa shardia ah. inuu qudha ka jaraa shardiba maaha isaga inoo sheegi doono falow qatalahu hadduu ninkan dilo wahuwa asiirun isagoo ninkii intuu soo qabtay isagoo maxbuusa wax khatara aanu ah gelin maxbuus buu dilay dee nin maxbuusa dilay wax khataru galay waxba maxbuus nin dilay de wax weeyaan waxba maaragtay waxa weya khataru galay ma jirto aw naaimun ama isagoo hurdaba uu dilay gaal hurda hadduu dilay aw qatalahu ama uu dilay bacda hisaamil kufaari gaaladii markay daba jeedisay yaacday dhabarka kasii toogtoogtay falaa salaba lahu kaasi isagu wax salaba u qaadanaya ma jirto wii markaa ninkaa laga fura waay noqonaya haniimadii bay noqonaya wa kifaayatu shari اlkaafir gaalka sharkiisa kufilaanshaha lagu filaanaya waa an yuziila imtinaacahu ninkan wax iska celintiisii wax iska caabintiisii waa inuu meesha ka saaro qofka gaalka kolkaad ku filaatay eed dhibkiisii meesha kata ka saartay waa marka aad wax iska celintiisii baabi'isay maarata nin iska celin karin ka dhigtay kaan yafqaa caynayh sida inuu labada indhoodba ka soo rido oo kale haduu gaalkii labada indhoodba ka soo tuuray marku intuu khatar galay ayuu gaal markaa ummadda dhibayey ayuu intuu u dhuuntay waxa weeyaan dhufays u galay ama waxa weeyaan eh, ku baxay ayuu labada indhood ka riday dee ninkaa wixii uu ka furtay isagaa ninkaasi iskale yaanu dilinba haduu doono maxaa yeelay nin labada indhood laga soo riday dee wax dambe oo markaa qabanaya ma jirto lakiin hadduu il qura ka soo rido inuu isha kale ku dagaalamo oo muslimiintii ku dhibo ayaa dhici karta aw yaqطaca yadayhi ama uu labadii gacmood jaro aw rijlayhi ama uu labadii lugood jaro hadduu ninka labadii lugood ka gooyo ama labadii gacmood ka gooyo ninkaasi nin dagaalami karaya noqon maayo markaa markay taasi dhacdo ninkani markaa ninkaa salafkiisii xaq buu u yeelanaya wاlghaniimatu haddaba haniimadu luqatan xagga af carabiga halkaa mufasl buu idin qoraya halkan haniimadii ayuu kaga warramaya wuxuu yihi walghaniimatu haniimadu luqatan xagga af carabiga ma'khuudatu laga soo qaatay min algunmi ereyga algunmi ah wa huwa ribxu waa faa'iidada markaa haniima waa wixii la faa'iidey wa sharcan sharci ahaan almaalu lxaasilu waa maalka uga so ama adduunka uga soo xasilay lilmuslimiina muslimiintii min kufaarin gaalo uga soo xasilay gaaladaasoo ahli xarbin dad markaa lala dagaalamayey ah ama dad markaa yani iyagii muslimiinta uu dagaal ka dhexeeyo biqitaalin dagaal wixii lagaga qabsaday weey wa iijaafi khaylin aw ibilin iyo in markaa nimanka dee loo fuulay loo waxawey xaggooda loo eriyey fardo iyo iyo awr ama maarata geel yani waa in gaadiid iyo muhim dagaal baa loo jeeda haddii la doono haba lugaynayo lakin de inta badan wixii lagu dagaalami jiray baa wuxuu ahaa farda iyo geel baa lagu dagaalami jiray markaa dee saasay markaa uga cabireen iijaafkuna waa in eryadii la eryaya xaggooda markaa loo eh, kaxaynayay in markaa fardaha loo fuulay oo nimankan gaadiidkii loo fuulay wixii lagaga soo qabsaday yani waxaa loo jeedaa uun dagaal nimankan lala galay wixii lagaga soo qabsaday iyaa haniimo la yidhaahda wa kharaja biahlilxarbi markaynu leenahay gaaladii ahlulxarbiga ah ee dagaalku inaga dhexeeyey waxaa meeshaa ku baxaya almaalulxaasilu xoolihii laga helay min almurtadiina niman ridoobay wixii ridoobe xoolahoodu haniimo ma noqdaan fainahu fay-un laa haniimatu wuxuu iska noqonayaa dhammaantiiba kaasi fay buu noqonayaa baytulmaalka lagu shubayo ee waxa weeya haniimo maaha wa tuqsamu lghaniimatu haniimadii waxaa loo qaybiyaa bacda daalika ay bacda ikhraaji salami minha markii salabkii laga bixiyey haniimada markii salabka laga saaray salabka waa wixii aynu nidhi maarata ninkii dilay baa ka furanaya kuwaasi haniimada laguma darayo kuwaa de qofkaasaa iska qaatae haniimadii kale ee soo hadhay ayaa waxaa loo qaybinayaa calaa khamsati akhmaasin shan isleeg shan isleeg ayaa loo qaybinayaa haniimadii fa yucطaa la siinayaa arbacatu akhmaasiha afar meelood oo shantii kamida min caqaarin wa manquulin hantiba guurto ah iyo tu guurtaa ah waxay doontaba ha noqotee waxaa la siinayaa liman shahida ay xadara ciddii xaadirtay ee joogtay alwaqcata dagaalka ciddii dagaalka joogtay iyo afartaa qaybood loo qaybinaya oo min alkhaanimiina raggii dee markaa haniimada helay ah biniyati lqitaali ee markaa goobta ku yimid ee dagaalka ku soo xaadiray inay dagaalamaan dadkii dagaal u yimid ee waktigii la dagaalamayana joogay ayaa markaa afartaa meelood loo qaybinaya wain lam yuqaatil maca aljeishi qofkaa dagaalka u yimid yaanu dagaalamaynba hadduu doono oo de markaa raggii markaa waxa ciidankii markuu dagaalka u yimaado waxaa laga yaabaa in guutana ay gasho qaybina ay markaa iyaga markaa xaggii dambe difaac uga yihiin lakin wax dagaala aanay qaadin lama odhanayo kuwan dagaalamay unbaa haniimada leh kuwii dagaalamay iyo kuwa aan dagaalaminba mar hadday waxay u yimaadeen ay dagaal tahay haniimadii way qaybsanayaan sidoo kale waxa laga yaha ragga qaarkood inay xanuunsadaan oo aanay dagaalamin haniimadii mar haddii waxay meesha u yimaadeen oo markaa dagaal yahay dee haniimadii iyaguna qaybtooda way yeelanayaan wuxuu yidhi wakada waxaa taa lamida man xadara kii yimid laa biniyati اlqitaali isagoo aan dagaal u jeedin laakiin wa qaatala markii meeshii la isgalay labadii col isgaleen dagaalamay marka hore wax kale u socdayba ganacsi oo markii hore waayadii hore marka dee meesha lagu dagaalamayo dadka qaarkood baa badeecad iyo alaab keeni jira oo ganacsan jira iyagu oon iyagu dagaalamayn laakiin iyagu labada waxa weeye raashinkii iyo wixii bay oo iyagu maaragtay de kolle meeshii suuq bay noqonaysaa markii ciidamo fara badan yimaadaan de waxyaalo badan baa loo baahanaya markaa qaar baa iyagu keeni jiray uu waxaan markaa loo baahanayo isleeyihin waa maaragtay oo dee si odorosaya waxyaalaha loo baahan karo kii haddaba sidaa u yimid markii gaaladii oo muslimiintii la maaratay waxa wey la dagaalamayso markuu arkay haddii markaa iimaankii uu qaado oo deetana isna uu markaa dhinac kale kaga qabta gaaladii oo dagaalkii uu markaa waxa ka qayb galo isaguna hadhow haniimadii dee waa la siinaya ilan waxa weeye isaga laftiisu mujaahidiintiibuu ku biiray walaa shay-a waxba male liman xadara kii yimaada bacda inqidaai اlqitaal markii dagaalkii dhamaaday iyadoo weli qaniimadii la qaybsan haddii ay ragga qaarkood walow dagaal ba u yimaadaana ay soo gaadhaan oo guutooyin ciidankii kamida ah ay yimaadaan waxba kuwaas iyagu qaniimadan kuma laha waayo dagaalkii markii la dagaalamayna may joogin manay dagaalamin de markaa waxba ma yeelanayo wa waxaa la siini lilfarisi ninkii markaa faras ku dagaalamayay alxaadiri ee dagaal goobta joogay wa huwa min ahli lqitaali isagoo markaa dadkii markaa dagaalami karayey ah bifarasin ee la yimid markaa faras muhayain lilqitaali calayhi u diyaar garaysan in lagu dagaalamo oon bahal ay markaa ka dhammaatay oo tacbaan oo aan laguma dagaalami karayn ahayn ee faras markaa dagaal u diyaara ah la yimid sawaaun qaatala amlaa ninkaasi ama ha dagaalamo ama yaanu dagaalamine mar hadduu sidaa ula yimid oo wakhtigii dagaalkana saddex qof baa la xisaabinaya saddex qori buu leeyay keligii sahmayni markaa sahmayni de wa yucطaa lilfarisi alaaata ashumin bayn markaa sahmayni bad mase sahmaani ya sahmayni halka horena wa yucطaa lilfarisi baa idin qoran soo ma marka inu halkan sahmaani iska alaaada laga bedelay ahay laakiin imika waxaynu usoo qadaraynaa yucطaa waa la siinayaa kaa fariskaa sahmayni laba sahmi baa la siinayaa lifarasihi faraskiisa awgii baa loo siinaya wa sahman qori kalena waa la siinaya lahu isaga nafti nafsadiisa loo siinaya marka isagiibaa qofa faraskiisiina laba qof baa laga soo qaaday walaa yucaa loo xisaabin maayo ilaa lifarasin waaxidin faras qura mooyaane oo hadduu saddex faras soo kaxaystay de midunbaad kolley laku dagaalami lahaa labada kale isagoo kuma dagaalamaye hal farasun baa loo xisaabinaya lama odhanayo saddex faras buu ley ninkani saddexdii faras waa lix isagiina waa aha toddoba hala siiya lama odhanayo hal farasun baa loo xisaabinaya walow kaana macahu hadduu doono haba wato afraasun kaiiratun fardo badan ba ha watee hal faras ayuunbaa ninkiiba loo xisaabinaya waliraajili kii lugeynayey ay lmuqaatili calaa rijlayhi ninkii markaa isagu afantariga ahaa maaragtay lugaynaya lugta ku dagaalamayey isagu sahmun waaxidu hal qori ayuu isagu leeya qof buu xisaabsiiy marka dee waa waagaa hore ee fardaha lagu dagaalamayey maanta farda laguma dagaalamee dee hawl kalaa lagu dagaalamaa diyaarada iyo iyo gaadiid baa lagu dagaalama gawaari iyo technica lagu dagaalamayaa maxaa markaa halkii faraska gelaya waa arrin markaa culamada u taala walaa yusham loo maaragtay qori la siin maayo ilaa liman ay shaksin qof mooyaane istakmalat fiihi ay markaa laga helay khamsu sharaa'ida shan shuruudood si kaamila looga helay alislaam qofka maaratay waxa weeyaan qori dhammaystiran la siinaya waa inuu muslim yahay walbuluuqu qaangaadhki waa inuu qof qaangaadha yahay walcaqlu qof markaa miyir qabo oo caqligiisiina waa inuu yahay wاlxuriyatu xornimadii waa inuu qof xoro yahay wاdukuuriyatu iyo labnimadii waa inuu qof lab yahay waa dadkii dee jihaadkuu ku waajibay qof jihaadkuu ku waajibay o dagaalku waajib ku ahaa waa inuu yo shuruuddaa laga helay fain ikhtala sharطu haddii la waayo shardi oo meesha markaa meesha ka dhinmo shardi min daalika shuruuddaa ka mida rudika lahu waa loo qadhiirhaya lama qadinayo kii shuruudda laga waayo gabadhii way dagaalantay way jihaadi miyaa la qadinayaa may lamana qadinayo qof maaragtay qori dhamaystiranna lama siinayo laakiin qariir baa loo la siinaya waba waxoogaa baa loo markaa daraya walam yusham lahu laakiin qori dhammaystiran lama siinayo ay liman ikhtalla fiihi shardu qofkii shardigu uu ka dhinmay sahmi dhammaystiran lama siinayo shardigu muxuu ku dhinmayaa imaa bikownihi sagiiran ama de waabuu yaryahay oo qaangaar baanu ahayn aw majnuunan ama wuu waalan yahayoo qof markaa miyir qaba ayaanu ahayn aw raqiiqan ama waa addoon aw unhaa ama waa qof dumara aw dimiyan ama waa gaal markaa dimiyo inagu dhex noolaa oo ina soo raacay oo markaa dee loo ogolaaday inuu dagaal ka qayb galo aanan markaa ujuurana qaadanayn kii aynu kiraysanayn mushaharka u qornay kaasi isagu waxba inaguma le aynu ku nidhi nala soo jihaad maalin walbana intaasaanu ku siinayna dee kaasi isagu ujuuradii loo magacaabay buu leeyahay haniimada waxba kuma leh laakiin kii bilaash nagu soo raacay loona ogolaado inuu dagaalka nagala qayb galo kaasaa markaa loo qarinaya wradku radkigu luqatan agga af carabiga alcataa اqaliil waa waa wax qori dhammaystiran ka yar oo yucطaa la siiyo e maxaa qoran lirajuli liraajili kii markaa raajilka ahaayee lugeynayo marka ya lil liraajili buu idiin qoray qofkii lugeynaya baa la siinayaa buuli marka shayun duuna sahmin yucطaa liraajili sahmigaynu markaa ayaynu ka nacteynayna shayun waa wax duuna sahmin qori ka hooseeya qorigaasoo yucطaa liraajili la siin jiray qofkii lugaynayay qofka lugaynayaasoo hal sahmi buu lahayn marka shuruuddii laga helo haddaba qorigii qofka lugaynaya la siinayay wax ka yar weeyaan markaa radkii oo sahmigii lama gaadhsiinayo wayejtahidu limaamu imaamka ayaa ku ijtihaadaya fii qadri radki radkigana intuu leekaanayo bixasabi ra'yihi kolba sidii isaga ay la noqoto fayaziidu lmuqaatila calaa gayrihi wuxuu markaa uga kordhinayaa kii dagaalamaye kii aan dagaalamayn dumarkii oo kale waxaa laga yaaba midna inay dagaalanto midna inay dhaawici daweynayso ama ay sahaydii iyo wax markaa sido marka kuwaasoo dhan de la qadin maayo waxbaa la wada siinaya tii wax daweynaysay iyo tii muxuu ahaayey maarata waxa weya wax ilaalinaysa ciidanka wax ugu filay waxbaa la siinaya lakiin tii dagaalantay iyaa loo badinayo walakara qitaalan cala alaqali qitaalan kii dagaal badnaa ayaa looga badinayaa kii dagaal yaraa oo iyaga lafto sayda u kala dagaalkii markaa ugu kala waxa weeyaan hawl badnaayeen marka waxa weeyaan gaalada ugu dhib ayaa loogu kala badinaya wa maxalu radki radkiga halka laga bixinaya waxa weeye alahmaasu alarbacatu qaybihii afarta ahaa fil adhari sida xooga badan labada qowlee shaafici oo waynagii nidhi khaniimadii marka hore horta salabkii baa laga saaraya salabkii markuu baxo intii soo hadhay iyaa shan loo kala qaybinaya afar qaybood waxaa yeelanayay ciidanka haddaba afartii qaybooda ciidanku uu yeelanayay ayaa radkigana laga bixinaya oo intaan ciidankii loo qaybin ayaa horta radkigii markii markaa la ogaado qorigii qof walba kusaagayo intuu noqday ayaa iyaga markaa waxoogaa ka hooseeya laga siinaya waa qowlka markaa xooga badan shaafici baa laba qowle wahaani qowlka labaadee shaafici uu leeya waxa weeye maxaluhu aslu lghaniima mayane afarta khumus lagama bixinaya ciidankae haniimada guud intaan khumuskii lagaba saarin ayaa radkiga laga bixinaya oo haniimada guud buu ka baxayaa iyo maya guud kama baxaye horta haniimadii guud khumuskii baa laga saaraya markii khumuskii laga saaro ayaa inta kale radkiga laga bixinaya labadaa qowl weeyaan waxaana markaa xoog badan dee nimanka waxa wey dadkani dagaal awgeed baa waxaan loo siinaya markaa dee dadkii dagaalamay wixii ay xaq u lahaayeen ayay iyaguna wax ku yeelanayaano waa afarta khumus wa yuqsamu waa la qaybinayaa buu yidhi alkhumus lbaaqi khumuskii soo hadhay waa afar khubus baa ciidanka la siinaya khubuskii kale haddaba xaggee la geynayaabuu ka hadlaya wa yuqsamu waa loo qaybinayaa alkhubusulbaaqi khubuskii soo hadhay bacda akhmaasi alarbaca afartii khubus ee hore markaynu ciidanka siinay khubuskan soo hadhay waxaa loo qaybinayaa calaa khamsati asubi isaga ayaa haddana shan isleg loo sii kala jebinaya khubuskii ayaynu haddana isagiina lasoo qaadayaayo shan baa loo kala jebinaya sahmun minhu lirasuuli llahi sal l slam qayb kamidii waxay noqonaysaa qaybtii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa kaana lahu fii xayaatii waa intii nebigu calayhi salaatu wasalaam waagii uu noolaa uu qaadan jiray rasuulka la siin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam hawlihii muslimiintu ku mashquulsanaa mushaharna muu lahayn oo salaatu wasalaam isagoo madaxweynihii muslimiinta oo muslimiintii maamulaya oo arrimahoodii oo labadii isqabsaday u garsooraya oo aan lacag ka qaadayn oo kii baahan dadka ula hadlaya oo ciidankii abaabulaya oo dagaalkii gelaya oo wax walba muslimiintii ugu filan dhinac kalena macalinkoodiiyo waxbaraya o diintii baraya ayaa dee mushahar muu lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam oo mushahar la odhanayo waa mushaharkii nebiga ma jiro marka dee miyaan u baahan ina reeruu leeyahay caruur buu leeyahay oo hawlo badan buu leeyahay oo isagoo nafaadiisiba wax u baahan wixii u cunayay marka halkee wax uu ka qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam haniimadii markii khubuska laga saaro ayaa khubuskii haddana shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ay noqonaysay markaa dee waxa weye intiisii haddaba nabigii hadda ma jira maxaa la yeelayaa yusrafu bacdahu markii nabigu dhintay kadib qaybtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bixinayaa lilmasaalixi danta guud almutacalliqati bilmuslimiina dantii guuda muslimiinta lagu bixinaya madaxweynaha qaadanaya maya madaxweyne ma qaadan maxaa lagu qaadanayni dee isagu mushahar buu leey lakin nebigu alayhi الsalaatu wasalaam mushahar buu lahay maadaama u isagu mushahar leeyahayo baytulmaalka uu ka qaadanayo mushaharkiisii ma gelaya halkaaso isagu ma qaadanaye danta guud ayaa lagu bixinaya qaybtaa kalqudaat sidii markaa dadkii markaa dee qudaada ahay ummadda kale xukumayey maxkamadaha joogay alxaakimiina fi lbilaad ee markaa waddanka joogee dee ummadda kale xukumayey garsoorayaashii iyaa la siinayaa mushahar loo waxaweyaan lagu bixinaya ila mushahar bay ubaahanyihin iyo waxay markaa qaataan amaa qudaatulcaskari markaa kuwan la sheegayaa waa garsoorayaashii magaalooyinka laakiin kuwii ciidanka ee meesha jihaadka u raacayay amaa qudaatulcaskari garsoorayaashii ciidanka fa yurzaquuna min alakhmaasi alarbaca iyagu dee ciidankiibay ka mid yihiin marka mar haddii ciidankii ka mid yihiin afartii khumusee ciidanka la siiyey ay iyaguna waxa weeyaan mushaharkooda ka qaadanayaan oo looga saaray oo dantii ciidanka weeyaan iyagu kamaa qaalahu maawardiyu wakayruhu siduu sheegay imaamkii ahaa maawardi iyo keyrkiiba maawardi magaciisu muxuu aha ya abulxasan cali bn xabiib maawardi mutawafa sanad afar boqol iyo kontonkii buu ahaa nacam markaas sheekaasaa sheegay culamo kaleba mu wakasadi huquuri danta guud ee lagu bixinayo khumuskani khumusulkhumusku waa sida in markaa furimihii la awdo meelihii markaa gaalada xuduuddeen in markaa la ilaaliyo oo gaaladii markaa inay kasoo gudbaan ama ay muslimiinta kasoo dhibaateeyaan laga ilaaliyo khumuskanaa laga daboolaya wahiya almawaadicu furimuhu waa meelaha almakhuufatu ee cabsida leh ee min atraafi bilaadi lmuslimiin koonayaasha iyo xuduudda dhulkii muslimiinta ah almulaasiqati ee markaa waxa weeye min atraafi bilaadi lislaam saasaa idin qabisa bilad kufaar nusakda qaarna bilaad kufaar baa ku qoran qaarna bilaad lislaam bilaad lislaam almulaasiqati libilaadina ee dhulkeenna waxa weeyaan ku dhegan buu yidhi xad kalale markaa bilaad bay ku fiicin dhulkii gaalada koonaheeda dhulkeenna muslimiinta xadka la leh halkaa weeyi de furinta walmuraadu waxaa loo jeedaa haddaba sadi thuquuri marka la leeyahay ama bisadi thuquuri marka laleeyahay furimaha hala awdo waxaa loo jeedaa birijaali ama walmuraadu maqsuudka waxa weeye sadu huquuri furintii in lagu awdo birijaali rag wa aalaatil xarbi iyo qalabkii dagaalka oo dee ciidan ku filan xuduuddii la dhigo wey wa yuqadamu waxaa la hormarinayaa haddaba dantii guud alahamu ka ugu muhiimsan min almasaalixi ee danta guud ah falahamu haddana ka kusii xiga siday u kala muhiimsan yihiin danta guud ayaa loo kala horreysiinaya taasi waa qeybtii koobaad ee khumuska wa sahmun qaybta labaad lidawil qurba qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa iskale ay qurba rasuulilahi sal slam qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wahum banuu haashim waa reer bani haashim wa banulmualib iyo reer banulmualib oo iyaguna dee sekadii baa ka xaaraanaya khumuskana iyaguna qaataan yashtariku fii dalika waxaa wada yeelanaya aldakaru walunhaa lab iyo dhidig walghaniyu walfaqiir koodii qanigaha iyo koodii faqiirkaha waa la wada siinaya wa yufadalu dakaru raggii waa loo badinayaayo fa yucطaa mila xadi lunhayeyni laba dumar intay qaataan ayaa ninkii la siinaya wa sahmun lilyataamaa qori kalena agoomihiibaa le lilyataama almuslimiin agoomihii muslimiinta ahaa waa jamcu yatiimin yatiim jamciisii wey yataamaagu wa huwa yatiimku ama agoonku sagiirun waa ilmo yar oo laa aba lahu aan aabba lahayn sawaaun kaana sagiiru ama ha noqdo ilmahaa yari dakaran lab aw unhaa ama dhidig ha noqdo lahu jadun awowiye ha noolaado aw laa ama yaanu noolaana kol hadii aabihii ilmahan aanu joogin waa agoon qutila abuhu fi ljihaadi aw laa ilmahan aabbihi ama dagaalkiiyo jihaadkii ha ku dhinto ama yaanu ku dhimane kol hadduu agoon yahay sahmigan waa la siinaya wa yushtaradu waxaa shardiya uun faqrulyatiimi inuu markaa agoonkani faqiir yahay agoon qaniya la siin maayo agoonkii markaa faqiirka ahaa ayaa la siinaya wa sahmun lilmasaakiin qaybta afraad waxaa yeelanaya dadkii masaakiinta ahaa ee aan iyagu agoomaha ahay wa sahmun liabnaa'i sabiil qaybta kale u dambaysa shanaadna waxaa yeelanaya dadkii musaafiriinta ahaa ee sahaydu ka go'day ayaa lagu daryeelaya wa sabaqa bayaanuhumaa qaybahan waxaynu ku soo caddaynay buu yidhi labadan qaybood masaakiinta iyo abnaa sabiilka qubayla kitaabi siyaami kitaabu siyaam horraantiisii markaynu sakadii ka warramayna akhirkeedii ayaynu ku soo sheegnay buu yidhi wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam